gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kulwacan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h habeen khamiis ay soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka novembar labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xaaladda magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo laga deeranayo sidoo kale dooni ilaa hadda lagu la-yahay webiga magaaladaasi qudaartood webigay ku rugmatay qudaada dhowr camoo saarmayna bere iyo geedi iyo waxbaa laakiin nafku ma dhiman ilaahay waa kasoo bixiyey doontii ayadoo gidisana waxay ku dhegtay boongadii maamulka gobolka oo ka hadlaya isla markaana baaq u jeedinay dowladda federaalk ee soomaaliya barnaamijka xog wareysi idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada barnaamijka xog wareysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona laakiin intaana safarkoodii dhammaanin oo aanay rabin halkii ay gaareen ayaa la sheegay in doontii la qalibatay halkaasi waxaa ku dhintay dhallinyaro soomaaliyeed oo ay ku jirto hooyo iyo wiil yar oo ay dhashay dad soomaaliyeed ayaa lagu soo warramaya inay ku geeriyoodeen badaha kala qabiya grieg iyo turkiga kadib tahriib ay doonayeen inay kaga gudbaan dalka turkiga si ay u gaaraan waddanka griega qodobada sidoo kale barnaamijka xog wareysa ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona qaraxyo caawa ka dhacay qeybo ka mid a ah magaalada muqdisho xog ku saabsan barnaamijka xog wareysa idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale xubintii kalamaan ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan suugaantaasi gabagabada barnaamijka aad dhegeysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi war maanta diyaas baradii baa dee igu soo waalatay bal sugaan ka qabtee halow war waa ismaaciil oosle xaaladda dalka iga war khawaarij midhkama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiicanee hadda muqdisho ma nabadba dhismayaasha ka socda iyo biricdiiyo quruxdii horew markana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina copenhagen yuusuf london faa'iise rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan ku idhi waa indhadaraandar kaalayo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma wadooyin baa noo dhisan harooyin markuu roobku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aana waxba igama gelin laakiinse qurbajoog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran laga lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran mar kale kulan wanaagsan dhegeystayaal ayna ku bilowna qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in xaalada magaalada beledweyne ay tahay mid aada u cakiran iyadoona gaadiidka iyo sidoo kale isku socodka dadku ay si toosa ah u istaageen sidoo kale waxay sheegeen inay rogmadeen gaadiid qudaar siday halkaasina ay ku dhaawacmeen dadkii saarnaa sidoo kale dooni ayaa lagu layahay yahay qeybo ka mid a ah magaaladaasi iyadoona maamulku markii dambe ay sheegeen inay doontaasi ay ku dhegan tahay buundada weyn ee biyuhu ay qariyeen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan cabdi cumar ayaa xaaladihii u dambeeyey gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne iga waramay bismillahi ramaaniraxiim kulmada salaamaya xariirka sameyseen marka waxaan guud ahaan u dulmaro magaalada dhammaanteed biyaa meel dhahan haba yaraatee waxba dhib aan badnayn wa dadkan meel walba saddex meelood afar meelood oo lawada barakacay saddex meel oo baraxsinkaas iyo hal meel oo baraya oo naf iyo maal anigu waa jiraa dool xali maqribkii rogmatay laba baabuur oo xaldhameelada qudaartooda webigay ku rugmatay todoba gabdhood amaba saarmayna bered iyo geeri iyo waxbaa dhaadhaawacay laakiin nafku ma dhiman ilaahay waa kusoo bixiyey doontii ayadoo gudisana waxay ku dhigtay boondadii saaka haddii konton ruux oo badmareen aan iskugu dayay waa la raajin waaye in kor laga fuulo oo bal xagga kale ha laga bixiyo la yiraha la isku dayo korka haddii laga fuulayna bunday hoosta ka gashi bundayna ku dheganta dhinaca kale waa u bixi weysay matoorkii lama yaqaana laakiin silbatayadiio gaadayso yaa laga soo furay yaa laga soo qabtay weliga markaas faraashinka ka dhacday bariga adi kulayba afar ruux oo geeri a waa nin ah, magaciisa aan aqaano oo ku jiro maxamed muumin macalin xuseen faatax la yidhaahdo bariga waa ka dhacday meel laysu maramada doonyo oo maxmad ah oo dad iska darbigaada ay samaysteen oo aan isku halin karin baa jira marka maamulkii hadda isu nimid anuu bi waa kasoo baxay naftii baa xaawo baryayaa gudoomiyaha gobolkaa la joogaa oo ku-xigeenkiisu ahaa marka xaaladahan waa iska wareysana xaalada guud baa iga wareysateena dhamaan magaalada biya haysta gurmadna way u baahnaan lahaayeen boqol kiiba boqol sida dooye oo dabarucaada oo dadka erya qoraxdin wax u kala goosha aadaa loo rabi lahaa wixii ay haysteenna dee waxaan anaga xukunno waa noqon waaya haycadihiina waa ogaa waa fukaadiga adkayseen maanta arinkeeda baaqaan u dirnay waa yeelaynaa waa leeyihiin laakiin hadda waxay sameeyaan oo quman ma hayno sidaan ku nimid baa ilaahayda xaaladeennaugi ah, habeen dambiyaha ku goortoonsanaya lafteeda ilahina waa iga soo saaray xaaladaha guud ee magaalada waa dadku waa dhibaataysan yahay iyo wixii loo qaadi lahay saasay weli ugu rugmanayaan diyaarada male waa helicopter oo dadkaan wax kala goosho waa la rabi lahaa dee waa jeedin anaga awoodda ilaha kale iyana waa si karmayaan mugibiyo nusqaama ma jiraan waxaa la sugaayo xoogaa ayma aanu ahaan lahayd wallaahi alcaliim wallaahi nin ilaahay rasuulkiisa yaqaano baa loogu sheekayn karaa ummadda dhibaatada haysato ma malayn karaysa wixii beledku ku goortoomay biyey dhex fadhiya wixii banaanka soo baxay waa dhibaataysan yihiin ilaahay maa keenay wax hadda ilaahay un baa asal la baryaya wax kalantoonka marka saasa ah. aan kaaga warbixinaya ilaahayda biyaha meeshay tageen weligood ma tegin weligood mayna tegin meelayna weligu tagin bay biyada sar laba dabaq ma saddex dabaqa dadkii ku jiray dabaqa hoose oo dhan waa buuxa magaalada biya haysta xaqiiqdii biya haysta magaalada meelo koo kooban oo biya dhexdooda ah oo yartaag meeshii taag ahayd oo horteeda ay dhex joogaan oo dadka quraansa ama wax ku ganacsanaya biyo dhexdooda ay joogaan wixii laga bixiyo bakaaro ku jiro moos iyo wax la qaalayna sidaa bahali u gudigii waqooyi ka imaanayaa waqooyi xigkana looma karaba dhirka biyaha socda iyo xooga ay qabaan mootooyinka dhanba waa rogaya marka dhibaato culusaa taala boondaha qoraxsanaad ka furdhinna waxay halis u tahay inay fuqdaba khatarteedana waa digaynaa ummaddan waa uga dignay koley wax ka meesha ah guud marka magaalada xaaladeeda sidaas waaya gurmad idin yimid ma jiraa ilaa hadda dhanka dawladda maya maya maya maya maya dawladda federaalka ah mas-uuladay qaaday dagaalna waa ku jirtaa cali hubiyina cali waa kasoo soka maray laba garan midda hore ay joogtaa kii la dilaayay iyo daadkana qaadayo waa laba garan dawladda waxaan ka codsanaynaa ayadaa dawlad oo saaxiibo badan leh inay ayagan noo soo qayladhahaan wax kaloo hayaan mala ayagan caalamka warbixinta ayna gaarsiiyaan oo muuqaalka ayna gaarsiiyaan oo dhibaatada maanta haysato bir shabeelle ee aada hoos loo fiiriyo infabeen oo dhan wa waxa biyoo anaga na maray iyo waxa hadda ku socdo ayaaba reer infabeel inay waxba ka noolaan dooni baa noo muuqataba iniba uusan kadib ilaana dhagaxa iyo dhagaxa inta udhexaysa biyo mulaya marka in xal kale ilaahay keena moogiya dawladda waxaan ugu baadhayaa ummadda reer shabeelle dawladda ha loo soo gurmado degdegan ah doondoon waa ka sirtee diyaaradaha loola dalbo saaxiibada caalamiga caalamiga diyaaradahana loola dalo jabaa oo dadka hala soo daabo meel biyo taageey ah, ah, ah, dhagacyada korkooda hala wax naq la yidhaahda ma jiraan roobkii baa nin kortaagaa saacaddaana kula hadlaa roobaa udaooha biyaha maray meeshaan ayaa madaxaada ka weyn marka waa musiibo rabaani waay midii sheerkaadleen waahan waayo dawladdana umalayn maayo inay naga dhega adeegayseen dhibaatada waynala qeysanaysaa xildhibaanaanu ku leenahay wasiiraanu ku leenahay war wax garanaya haddii ay yihiin ummadaan maanta laga soo gaaray intaasaan dawladda ku absanaya hirshabeel oo dhamaaba dhibaatada qabto hirshabeel maxaa laga fara ayagaaba dhibaataysan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan cabdi cumar ayuu ahaa inuu uga warramayay xaaladihii u dambeeyey magaalada beledweyne ee xaruntaha gobolka hiiraan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran xadkaay wadaagaan dhinaca badda wadamada turkiga iyo gariiga ayaa lagu soo warramaya in halkaas ay ku qalibantay dooni ay saarnaayeen dad tahriibyaal ay ku jiraan soomaali sidoo kale waxaa halkaas dad ku geeriyooda ka mid ah hooyo iyo ilmihii ay dhashay wariyaheen axmed siciid axmed oo ku sugan dalka turkiga ayaa wararkii ugu dambeeyay iiga warramay axmed waa mahadsan tahay habeen hore dhalinyaro soomaaliyeed ayaa waxay ka baxday magaalada izmir ee wadanka turkiga halkaas oo ah magaalooyinka ama magaalada inta badan ay ka baxaan dadka tahriibaya ee dhanka badda mara doonayana inay galaan amaay tagaan jasiiradaha ehm, dalka griiga iyaga oo sii maraya badda u dhexaysa turkiga laakiin intaana safarkoodii dhammaanin oo aanay rabin halkii ay gaareen ayaa la sheegay inay doontii la qalibatay halkaasi waxaa ku dhintay dhallinyaro soomaaliyeed oo ay ku jirto hooyo iyo wiil yar oo ay dhashay hooyadana halkaas ayay ku geeriyootay iyada iyo wiilkeedii iyo dhallinyaro kale soomaaliyeed ilaa iyo iminka marka tiradu ma cadidno waaxda gargaarka ee greeg waxay sheegayaan inay jiraan dad ay soo badbaadiyeen oo ay geeyeen xeryaha ama qaxootiga ee ku yaala jasiiradaha greega kuwo kalena weli waba ay la baadigoobayaa sida ay sheegayaan dhimashada iyo dhaawacana waxay sheegeen inay ku wadaan tira koob intay la egtahay khasaaro waayahay waxaan ogeyn in muddooyinkii u dambeeyay dowladda dalka turkiga ay xakameysay dadka ka tahriibaya dalkeeda kuwaasoo gaaraya gariiga kuwa ka baxaya badda iyo sidoo kale kuwa lugta ku baxayaba maxaa soo cusboonaaday marka aad fiiriso oad la sheekaysato dadka kala duwan halkaasi ku sugan niyaho wadankan horta mar walba oo la gaaro xilliga qaboobaha laga bilaabo bisha novembar december january ilaa february laga gaaro maaj turkiga iyo wadamada yurubba waa xilli qaboobaha oo waxaa jira dhaxan aada u daran iyo baraf ayaa daaya marka markastoo la gaaro xilliga qaboobaha ciidanka ilaalada xeebaha iyo kuwa xuduudaha ilaaliyaba waxay bilaabaan howlgallo looga hortegayo dadka muhaajiriinta ah ee tahriibka ah ee doonaya inay yurub u gudbaan waxaana loo sababeeyaa iyadoo dowladda turkigu ay diidayso in baddeeda iyo xuduuddeeda ay ku dhintaan dad tahriibayaal oo nolol doona taasina hadhow ay dhaliil ama cadaadis uga imaado midowda yurub laguna eedeeyo inay fududeynayaan tahriibka sidaas darteed waxay sameeyaan way xakameeyaan marka inta badan hadda waddanka waxaa ka socda howlgallo xuduudaha badda magaalooyinka gudahooda xataa dadka waxaa la weydiinayaa sharciyada dadka ajaanibta ee waddanka ku joogaan marka izmir oo kale howlgallo ayay ka sameeyeen booliiska turkigu dad badan oo muhaajiriina ah lagu qabtay oo soomaaliya ku jirto suuriya ay ku jiraan afghanistan libiya yemen iyo electria soomaaliduna dadkaas ayay qayb ka ahaayeen waxay isugu jiraan marka hadda dad magaalooyinka laga qabto oo shaqaci darro ah iyo kuwo badda laga soo qabta ayagoo tahriibayo oo kadibna dib xabsiyada loogu soo celiyey waxaana lai sheegay in dhallinyaro soomaaliyeed ay jiraan oo ku jira xabsiyada magaalada izmir ee waddanka turkiga dowladda turkiga oo kale ee warma ka soo saartay ee dhacdooyinkan kusoo badanaya xuduudaheeda gaar ahaan kuwa dhinaca tahriibka ku salaysan war hadda cusub oo turkigu ay soo saareen ma jiro laakiin caadiyan waa ay sheegtay wasiirka arrimaha guduhu kale turkiga wuxuu sheegay inaanay aqbalaynin in turkigu uu noqdo meel lasii maro oo marin u noqoto qolooyinka sharci darada doonaya inay yurub ku galaan wuxuu sheegay inay la dagaalami doonaan ciidamadoodu howlgallada ay kula dagaalamayaan ay kordhin doonaan sidoo kale waxaa jira dhallinyaro soomaaliyeed oo inta laga qabtay waddankan badda iyo berigaba dib loogu celiyo soomaaliya kadib markii dowladda turkigu ay ogolaansho ka heshay safaaradda soomaaliya ee wadanka turkiga caadiyan qofka marka la celinayo wuxuu u baahan yahay sharci maadaama dadka tahriibaya inta badan aanay baasaboorro qaadan safaarada soomaaliya ee turkiga ayaa warqado goohooma laga soo jiraa sidaas ayaana dib loogu celiyaa qayb badan oo ka mid a ah soomaaliya iyo magaalada muqdisho waay hadda marka soomaalida ku dhaqan gaar ahaan kuwa sharciyadu ka dhaco kale iyo guud ahaan dadka ee qorsheynaya inay dalkaas iskaga baxaan markii ay lasoo wariyay dhacdadan geerida eh, ay ku saleysan tahay maxaa lasoo gudboonaaday inta badan horta soomaalida socdaalkooda ma badna marka kala gaaro xiliyadan oo kale sababtoo ah sidaan hore kuugu sheega waa waqti qabowa ah. mhm. marka dadku hadda inta badan waa iska joogaan socdaalkuna ma badno marka laga reebo dad dhifya naadira ah oo iyagu naftooda biimeynaya doonayaan inay ka dhabeeyaan hadafka iyo doonayaan oo ah inay raadiyaan nolol dhaanta midii ay uga soo carareen dalka hore ee soomaaliya laakiin haddana inta badan hadda soomaalidu waa ku yaraataba wadankan marka laga hadlaayo waxay u badan yihiin dad sharciyo haystoo degan iyo dad arday ah dadka socotada ah hadda marka loo eego sanadihii hore iyo sanadkan aad bay ugu yaryihiin dadka socotada ah wadankan turkiga sanadkan sababta ugu weyne loo aaninayo waxaa waaye dowladda turkigu inay adkaysay fiisayaasha turkiga oo dadka soomaaliya joogo aanay hadda si fudud ku heli karin fiisaha turkiga marka dad badan oo wadankan soo gala maba jiraanba marka laga reebo intii joogtay oo intii socdaal ay doonaysana ay badankood baxeen inta kalena ay deganaansho ku joogaan waryaen axmed siciid axmed oo kusugan dalka turkiga ayuu ahaa inuu uga waramayay dooni ay saarnaayeen tahriibyaal ay ku jiraan soomaaliya ku qalibantay xadka turkiga iyo griiga ay wadaagaan gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay xaalad adag oo dhanka nolosha ayaa ka dhashay daadadka iyo fatahaadaha webiyada dadka soomaaliyeed islamarkaana waxaa la soo warinayay in xaalado kala duwan uu soo wajahay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marian maxamed diiriye oo caawa shir jireed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxay ku baaqday in si deg dega ah loogu gurmado dadkaasi bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maryan maxamed xuseen wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka kana mid ah um, guddiga qaran ee fatahaadaha waxaan harcaaw ugu baaqayaa in maxay ahayd soomaalida meel kasta ay joogto ugu soo gurmato walaalahooda dhibaatada haysato bannaanka jiifaan lagana cabsi qabo ilaa malyan iyo malyan iyo laba boqol inay muxuu ahaa ay dhacdo waxaan rabnaa dadkaas dhibaatada haysato waxay u baahan yihiin hoy waxay u baahan yihiin raashin waxay u baahan yihiin daawo gaar ahaan markaan ka hadlo caafimaadka cudurro badan ayaa ka dhasho watan borodhisiiska waxaa ka mid ah muxuu ah outbreak waxaa dhacayo maxay ahayd malaria shuwanaa dhacayo nimonia imaanayso waxyaabahaasoo dhan waxaa loo baahanya dadka in laga qabto qof kasta oo muxuu ahaa waxaa halkaan ugu baaqayaa dhaqaatiirta soomaaliyeed meel kastoo joogto mirhirlayaasha caafimaadka inay ka qayb qaataan in gurmadkaas loo gurmado soomaalida diyaasbaraha dhallinyarada haweenka aqoon-yahanka inaan loo kala harin ayaan usoo istaaga caawa halkan anoo hadda shir ka soo baxay oo looga hadlaayo muxuu ahaa dhibaatadana aad iyo aad waxay gobollada oo maanta oo fokaska saariyahan waa muxuu ahaay koonfur galbeed jubbaland muxuu ahaa galmudug iyo hirshabeelle waxaan leeyahay dadka walaalihiina u soo gurmada meel kastoo joogtiin diyaasbar haddaad tihiin haddaad waddanka joogtiin haddaad bannaanka joogtiin kulligiin waxaan leeyahay warka waxaan ugu soo celcelinayaa inaad ka qayb qaadatiin maxaa yeelay meelaha hadda aan la tegi karin diyaaradna tegi karin muxuu ahaa dooman keliya tegi karaan oo dadkii aan loo geli karin oo ugu daran yihiin muxuu ahaa baay iyo bokool iyo gado waxaan rabnaa dadkii in loo soo gurmado walaalyaalow muxuu ahaa fadhigaha laga kaco akownaa la furi doonaa waxaan rabnaa dadka in loo gurmado gaar ahaan waxaa la hadlaa wasaaradda waxaan la hadlaa haweynta caafimaadka ayagana inay keenaan meel kasto muxua ah, gurmadkooda daawada wax kasta inay ka qayb qaataan soomaalidana ay u kala harin maanta meel lagu kala haraayo ma lahan soomaalidu waa dad qalbi fiican waa dad isu naxariista waa dad muxuu ahaa walaaltinimada jecel maantoo kale la isku soo gurmado walaalayaalow baaqan waa ku celcelinaya waxaan rabaa inaad u gurmatiin walaalihiina meel kastoo joogaan dhaxanta jiifaan hoy haysanin cunto haysanin daawo aan haysanin gurmadkaasaan rabnaa inaad nagala qayb qaadatiin hadduu ilaahay yidhaahdo khayraa idin rajeey aada u mahadsantiin war maanta diyaas baradii baa dee igu soo waaratay bal sugaan ka qabtee halow war waa ismaaciil oosle xaaladda dalka iga war khawaarij midhkama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiicanee hadda muqdisho ma nabadbaa dhismayaasha ka socda iyo bilicdiiyo quruxdii horumarkana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina kobanhagen yuusuf london faa'iise rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan ku yidhi waa indhadaraandar kaalayo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma waddooyin baa noo dhisan harooyin marku roobku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aan waxba igama gelin laakiinse qurbajoog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garyagarisirtiyey gelin gelin ka daran gees harsaday xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku baaqday in laga fogaado meelaha ay webiyada iyo togaga islamar ahaantan ay ka dhalan karaan daadad xoog leh ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saale axmed jaamac ayaa guddoomiye shirka guddiga heerka qaran ee gurmadka dadka ay saameeyeen daadadka ka dhashay roobka deyrsa ee ka da-ya qeybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya guddiga oo ay qayb ka yihiin xubnaha ka socda golaha wasiirada hay-adda sodma bulshada rayidka iyo culimada ayaa waxaa la isu raacay in la qabto shir weyn bulshada soomaaliyeedna lagula wadaago baaxadda dhibaatada ay roobku geysteen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada socday dhinaca gurmadka isagoo sheegay in xukuumadda danqaran ay dadaal ballaaran ay ugu jirto sidii gargaar loola gaari lahaa dadka soomaaliyeed ee roobka uu saameeyey saalax axmed jaamac ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed ee degan meelaha ee webiyada iyo togagah ay maraan islamar ahaantaana guryaha ka dhistay inay deg deg uga fogaadaan maadaama ay saadaashu tilmaamayso roobab kale oo nagu soo aadan waqtiyada soo aadan waxuu ra-iisul wasaare ku-xigeenku sheegay in dhammaan dadkaasi laga soo daadgureeyo goobaha ay ku sugan yihiin waxauna sidoo kale sheegay hay-adaha quseeye arrimahaasi inay si deg deg ah u qabtaan shaqooyinkooda ku aadan sidii dadkaasi looga soo saari lahaa goobaha ay ku sugan yihiin gebigebi ka dheer guri guri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay daadaahe ummadi qaado waa tii hore loo yiri barwaaqiyo abaarbaa isu jira bidhaano bilow aad ka tagtay markay midii bilowda markay midii bilowda ta kale baabadaayo warisandhon waliba ku tabteena mabiyihi naliqayba mabiyihi naliqayba haraad uga bakhtiyeyna warwar mahaysiinu ra'iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac oo tagay magaalada baydhabo wuxuu yidhi dad ku dhow nus ayaa u dhammaanaya macluul waxaana dadkaasi saameeyey fatahaada iyo ka dhacay dalka aryaadaha ra-iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu kaluu yidhi dadka biyaha qaaday oon iyo biyo la'aanna waa u dhimanayaan warbow soomaalida abaar iyo aaran dhanna uma roona miyaa war wixii nolosha waxyeelaynayaa kuma kala roona war dadkan ti tahriibeen badidhatiya doogmig laga doognae daadagaadiyoone oomayinsan nis waafijiye wareedhaha roobku hadduu tirada ka bato oo biyuhu ay kala joogsan waayaan wuxuu ka yahay masiibooyinka ilaahay laga magan galo wareedhaha biyahaas haddii la weelayn lahaayo meelo biyo xidheennaa loo samayn lahaa wakhti dheeraa lagu noolaan lahaayo wax lagu beera qaran kari lahaa laakiin annaga hirti iyo haraati unbay nugu samaynayaan waana doqonnimadeen axmed dherow doogaadhegay mayba indaliilnagaday ino tilaalo biibadanki adan roogna waalwalaweynay hadda halkaynu joognaa ma hilinba ma higsara waaba heeda daabe waaqlow halkaynu joognaa miyay kaa maraysaa dadaa biyasitaan baa lagu yidhi warbiyaadan hore u maqan kala baride kala warla langidaadgaadan humbuuskudaaleeri calaa kulli xaal ma biyihii nalliqaybaan haraaduga bakhtiyayna wardaadadkii aad ku mashquusheenoo siyaasaddii waa garab marteene madaxweynihii hore buntland cabdiweli gaas wuxuu yidhi anugoo musharaaya gabgabliyaashii ladagaalimiyalia ah. war gacanteedaan eeday miyuu mar kale yidhi warba anigu reer galmudug baan hodhuusamare baan ku dhashay kuna barbaaray amuu yidhi war cabdiweli goojacadde muxuu ka yidhi warwarka waa iga dhex gasheen gaas wuxuu yidhi in mucaaradka buntland ay soo saaraan jadwal doorasho waxaa gaarsiiyey madaxweyne deni oo qaabili waayey waana nasiib darra maanta buntland inay heerkaa marayso waxaana muhiim ah in laisku imaado oo la wada hadlo war caanadaata dabadood laqaba ma ula jeedaa warbow puntland waxba ka garan maysaan inuu dowladda ka mas-uulae eh. eh. cabdiwelikaasna tarihiisii lama gaarine eh. ku dayo puntland ku dayo siday dowladeedu tahay warwar ma haysaan maamulkuu cusbaaya s c khaatumo ciyaaraha maamul goboleedada iyo gobolka banaadir waa laga reeb warma muuse bixi baa warqad soo saaray warbow magaraad jaamac baa yidhi ciyaarma baahnin dagaalka gala oo ciyaartooyda ciidamada qoray warwarka waa naga waashawaana naga dhabjisaane ciyaartooyda ssc c israel reebkiyaa buundo looga dhigay war isreebreebkaasi mid siyaasadeed miya mid ciyaareed weli ma dhicin ku soo xasuustay waxaan la yaabay shir isgaarsiinta loo qabtay oo xamar ka dhacaa hurmuud laga reebaa la yidhi war shirka isgaarsiinta hormuud ka maqan tahay yaa loo qabtay yaase laga qabtay aryaadhaha waxaan maqli jira waa su'aale labadeenna reerkayo weyno u ah waayeel war anina weliba dheega jiray ninkayo wax siiyo yaaq waxa u diiday adaalad mahowkayo hoome war mahmaayada ha ku dheelin ninka geedatiriyo yaaq ka tegey waxba ma tirin baa la yidhi warana anna waxaan maqli jiray nin aan tali jirin haddii uu taliyo nin aan tegi jirin baa taga war maahmahadiinkukudheeloy lanquudii jirna hobwalquudiye lanqada jirna gadeewaleeri war waxaa la yidhi horumarka soomaaliyeed kuwii hagardaamin jiray hurmuud cadow bay ku yihin war cadowgaas hormuud lugooyada ka shaqaynayaa ifisi kale miyaa haystaan maxay wax ku iibsadaan waar qoladii waagii adeega saadka ka joojisay miyaa hurmuud weli daba joogta war hormuud waa shirkad weyn oo hufanaynu ku faannee cid kastoo u hawooto hagardaamo la doontaa waa inaan hor istaagno warba waynu hubnaa oo hormood waa hil qarane horarka aan ka difaacno war halow iyoonay heeskiigan hormuuda ka helnay eh. allow haddima ka ilaali warana waxaan dhihi eh. hormuud hanatay shacabkoo bulshada way hormaraysaa eh. horarkiyo cadaawaha dulmoo hagar la doonaaya innagoon u kala harin maxaan hil u tari weyn waranna waxaan dhihi habka ay u adeegtiya hawsha ay qabanayso dadku waa ka helaanoo hormuud weeye hormuude cid kastoo hagardaamiyo halis maanta la doontay iyadaa ka harayso danteeda hakinaysa aryaadhaha war heema haysiin ayaantaan dagaal dagaalkii al-shabaab iyo dowladdu ayaanta wuxuu ka socdaa mudug gaar ahaan shabeelow furunihi kalena qush kama dhihinoo waaba ka roogsaday waagadaanse waxaan la yaabanahay waxaa sababta loo fiirsahaayo war waxaan maqli jiray ninay ku hartay howlahaysaa war weli kaa dheeray fartoshareediya foola dhigaasa masfaara biyaasa warba anna waxaan maqli jiray nin dhirbaxa quudhaa tugsaday dhagayadeed maal war bashiirow adna waxaad ka tagtay haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaa war adna waxaad ka tagtay nashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abid war anna waxaa maqli jire waxaan la uray habaar laguma darsadee maa hore loo socdo war wali kaa leeray eh. hooliyaalkiin huraan wala hormariye waranna waxaan maqli jire eh. dhowaan ku diida dheeraan ku doone waranna waxaa kaloon maqli jire eh. dadkaygaoo israaca ah, shabaab waa ka reyn kare war shabaabka cabdikuus shabeelow ku ciirinaya miyaa nool wararta farxaanoo cabdalla birool ayaa jooga wardanjira salaad cali jaalle wuxuu yidhi shabaab hadda waa tuwaytaano qof kastaana dili kara nin cabdikuus ku soo boodo bixiyaha jabiyey waleekaasi dhimay bulloy waranna waxaan maqli jiray shabaab cabdikuus balleeyey bur iyo dhagax weyn u qaatay bidhaansadayuu erya doonayo inuu ba'ay waan hubaahe ninkii baqayow ku dhiiro awaarijna cayrsada waa geesi caane cabdikuusiyo iska daaya cabaadka aryadhaha qofki dadaala waa lagu daydaahe cabdiqani samaalina waa dadaalyaye xantaan hala daba jooginaysa migay cabdulla wuxuu yidhi how dariiska ku dhow doorgaashow waa ku daayo ama ku diin dariska ku dhow doorgaashow waa ku daayo amba ku diin bashiirow hadda waa maqlaysaahe ama ku kudayo ama kudiin urba waxba iska shubaysaanin waxba fahmi maysaanin kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warbashiir ma doorashadii lagu heshiiy oo buntland iyada arrimaheeda xalisata war haddaadan weli is ku dayatid maantoo kalena madaxa na fuuran ba'ah bowma hooyada federaalka aryaanaha erayada iyo warkan daldalaysa wuxuu ku eg yahay lixdankii abwaan xasan sheekh muumin allah u naxariistee wuxuu sheegay ma biyihii nalliqaybaan ma biyihii nalliqaybaan xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo iyo